bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda shanaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenni horo aayadihii ugu dambeeyey waxaa ilaahay uuna soo yiri subxaanahu wa tacaalaa haweenka siiya meherkooda siiya u dha ilaahay isagoo waxaa weeye caddiyo ah oo can nafsin naf oo dhiiba markaasi lagu siinaayo haddii waxaa weeye shay maharkaas ka mida ay idiin ogolaadaan ayadoo qalbigeedu oo dhiib kuwow ku wanaagsan yahay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala cuna ayuu dhahay ilaahay isagoo waxaa weeye xalaal ah haddana waxaa weeye maxmuudulcaaqibaad cirigtiisa la mahadinaayo lara uusan kuu sugnaynin hurkiina maalinta aakhiro marka aayadahaas iyo asbaabu nuzuulkeedii ayaanu maaragtay ka soo warranay marka hadda waxyaabihii xuquuqaadka ahaay oo waxa weeye ilaahay subxaanau wa tacaala suuradda bilowgeedaba uu noogu soo sheegay oo waxa weeye laysku qabtay oo cahdiga ahay ayaa halkaa laga sheegayaa marka halkan waxaa ilaahay looga warramayaa agoontii maadaama laga soo warramay in markaasi waxaa weeye agoonta xoolaha iskale ay kala duwan yihiin kuwa markaasi waxaa weeye wax la siinaayo haddii ay qaan gaaraan iyo kuwa aan wax la siinayn ayay ugu jiraan maxaa yeele marka hore ilaahay subxaanahu watacaala waa noogaga soo wahamay oo ilaahay wuxuu ina soo yiri subxaanahu watacaala wa aatu yataama amwaalahum mowdha ilaahay agoonta siiya maalkooda dha ilaahay midka khabiiskaane midka dayibkaa ha ku bedelanow dhah ilaahay subxaana wa tacaala haddana ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaalaa maalkooda ha cuninow dhah ilaahay adinkoo u geynaysiin maalkooda arrintaasi waa dembi weyn buu dhah ilaahay subxaana wa tacaala haweenkii maaragtay ay saamta ahay oo wilaayada wenigooda ku hoos jiray ayaa ayagana axkaamteeda ilaahi subxaanau watacaala looga soo waramay halkaa marka weli waxaa kasii socda agoontii iyo waxaa weeye wixii ku tacalluqaayay oo axkaama ayaa halkan ilaahi subxaanau watacaala loogaga warramayaa aayadatan ayadana alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaa tuutuuha siiinowdha ilaahay asufahaaa kuwa dabaallada waxaa dib loogugu laabanayaa axkaamulyataama in la taam yeelo maxaa yeele horey baa looga soo warramay haddaba haweenkan lasoo dhex geliyey ayaga laftirkoodu qaybay ka ahaayeenoo haweenkii markaasi agoonta ahay oo ragga markaasi wilaayadooda iskala ku hoos jiray isla markaasina waxa weeye markay doonaayo inay guursadaan kayfiyada ay u guursanayaan iyo wixii markaasi loogaga reebay ayaa la soo geliyey marka agoontii ayaa markaasi axkaamteediyaa la saamyeelaya dib loogu laabanaya alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala walaa tuutuuha siinow dha ilaahay ayuha alwliyaa weeye assufahaaa kuwa dabaallada ahow dha ilaahay amwaalakum maalyaalkiina ha siinow dha ilaahay allatii amwaashaasoo jacala allaahu alla uu yeelay lakum idinka qiyaaman kuwa u quma ilaahay idinkaga yeelay warsiquuhum arsuqa ayuu dha ilaahay agoonta oo sufahada ah fiihaa amwaashaas ka arsuqow dha ilaahay waktuuhum ka marasheeya waquuluu dhaha lahum ayaga qowlan qowl qowlkaasoo macruufan oo wanaagsan marka hadda kuwan sufahada ah waxaa laga wadahaa layidhi kuwa mubadiriintaa weeye oo maalkooda waxa weeye aan xifdinayn oo meelaan munaasab ahayn ahaynuu ku bixinaayo oo rag iyo haween iyo sibyaan intabala weeye dadkii markaasi uu leelahay oo waxu haayey ayaa ilaahay subxaanau watacaala sidaan ayuu markaasu uu ka nahyinayaa inay xoolaha ay siiyaan dadka noocaasoo sifadaas oo maaragtay ah, tabdiirka ay ku quntay marka hadda ilaahay wuxu yuri subxaanau watacaala walaa tuutuuha siina asfufahaaa kuwa dabaalada ah waa mubadiriintaa layidhi mubadiriinta waxaa weyaa layidhi qof laga waayeyaa layidhi silaaxudiin walmaal weye silaaxudiin walmaal ayaa laga waayey inuu maaragtay diintiisna uu suubiyo maalkana uu suubiyo ayaa laga waayey amwaalakumuwdha hadda ilaahay hadda amwaalakumtaan macneedu amwaalahum weeye maalyaalkooda weeye oo markaasi alla fii fii aydiikum weeye maalka ayagu ay leeyihiin oo gacantiina ku jira asiina ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala kolka hadda waxa weeye dadkii owliyada ahay ayaa maalkii loo nisbeeyey ilaahay wuxuu yidhi amwaalakum ayuu dhahay waxa saas loo dhahay waxa weeyaa layidhi liannahum humul mutasarifuuna fiiha weye maxaa yeele ayaga ayaa maalka ku tasarufaya marka ilaafadaanu laysa lilmulki yaa layidhi mulki markaasi ma noqonayso oo inay ayagu wax iska leeyihiin ma keenayso weye ee waxay noqonaysaa hanan leeyahay laadnaa mulaabasatin wey walaa tuutuuha siinow ilaahi assufahaaa kuwa dabaalada ah amwaalakum maaliyaalkiina macnaha amwaalahum maaliyaalkooda allatii fii aydiikum eye nisbadaasna waa sidaa hadda aan sheegayn allatii amwaashaasoo jacala allaahu alla uu yeelowdha ilaahay lakum idinka owliyadaa qiyaaman kuwa u qumo ilaahay bay kaga yeelay waa masdaru qaamo weeye oo waxa weeye macaaskiina ayaad maaragtay u qumaysaan iyo markaasi waxa weeye inaad maaragtay silaaxiisa aad ka shaqaysaan marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala kuwaas maalkooda ah siinow dha ilaahay oo markaasina loo nisbeynayo dadka awliyada ah allah tii amwaashaasoo jacala allaahu alla uu idinkaga yeela lakum idinka qiyaaman kuwa u qumo ayuu dha ilaahay warzuquuhum arzuqow dha ilaahay kuwaa sufahada ah fiihaa amwaashaas ka arzuqow dha ilaahay oo waxa weeya maalka ay haystaan ha laga quudiyo ayuu dha ilaahay subxaana watacaala tacaala warzuquuhum arzuqa ayuu dha ilaahay fiihaa amwaashaas ka arzuqow dha ilaahay waktuuhum marasheegow dha ilaahay marasho iyo waxaweeye nafaqo in laga siiyo ayaa la doonayaa laakiin waxa weeye gacantooda aan la gelin weeye hadda macnaha siida hadda waxaweeye tacbiirka laga cabiray waxay keenaysaa aa layidhi weliga waxaa ku habboon baa layidhi inuu maalul yatiimka oo markaasi waxaweeye ou siiyaa nin maaragtay amiina oo waxa weeye maaragtay maalkaas uga tijaariye weye oo markaasi yatiimka la siiyo wuxuu markaasi ribaxa oo ka soo baxa oo maalkan meel layska dhigi maayo laakiin waxaa la rabaa in markaasi waxaweeye nin wanaagsan oo amiina loogu dhiibo ee markaasi xoolihay u tijaareeyo ee wuxuu markaasi faa'iido ka soo baxa ilmahaas agoontaa la siiyo saas ayaa markaasaa tacbiirka fiida saasuu keenaa fii hada ley warzuquuhum arzuqowdha ilaahay fiiha amwaashaas dhexdeeda ka arzuqa marka sidaas waa wanaagsano maalki haddii meel la iska dhigo ee ayaga mar walba wax laga siinaya maalki waa ka dhammaanaya marka hadda siidaas ah laga cabiro waxay keenaysaa baa layidhi in ninka weliga ay ku habboon tahay maalka oo yatiimka uu leeyahay nin amiina inuu dhiibo ee u tijaareeyo asaguna waxa weeye wixii tijaaradaas ka soo baxa oo faa-iide ah oo maaragtaya uu siiyo oo u iiro maaragtaya ilmahan agoontaa weye amase waxa weye kuwan sufahada ah ayaga laftirkooda agoontii ka mid yihiin oo aan markaasi aslulmaal ana la siinin inkastoo aslulmaal la siin karo sidaas ayaa wanaagsan maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay ittajiruu fii amwaalin yataama waa u dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka tijaareeya ayuu dhahay agoonta maalkeeda tijaareeya laa ta'kuluhaa azakaa si waxa weeye zakadu aysan u cunin marka waxaa yeele haddii xoolihii yatiimka meel layska dhigo oo mar walba xowl hadduu ku soo wareego zako laga bixiyo wixii way dhammaanayaan maalka agoonka leede sake waa laga beeraya marka tijaaro laga tijaareeyo amwaalulyataama waa madluubaa la leeyahay a'imada dhammaanteed saasay wada qabaan tacbiirkaas ilaahay subxaana wa tacaala wardiquuhum fiiha uu leeyahane sidaa ayaa laga qaadanayaa waktuhum ka marasheeya ayuu dha ilaahay oo marashada ha laga marasheeyo waquulu udhaha ayuu dha ilaahay lahum kuwaa sufahada ah oo agoontaa qowlan qowl udhaha ayuu dha ilaahay qowlkaasoo macruufan oo wanaagsan oo waxa weeye reer jamiila maaragtay udhaha weeye waxaa weeye cidda jamiila u yabooha wey wax wanaagsan u yabooha oo inaad markaasi maalkooda asiiraysaan haddii waxa weeye ay heshiidiin ay noqdaan adonku waxa weeye hadduu kaa qayn gaaro isagu safiih yahay wixii loo dhiibi maayo waxaa shardiga in silaaxudiin walmaal laga helo weye masalanba waxa inuu u yidhaahdo ninka xoolaha u haaya ah, maaluka cindi inuu yidhaahdo maalkaagi agtaydu yaallaa waana amiinun calayhi anigana waxa weeye mid loo aaminaan ah fa idaa balaqta warashata haddaad qaangaarto ood rashiid noqoto acdaytuka maa waalkaa waa ku seeganahay waakadaa sidaas in loo yidhahdo iyagoo markaasi sidaas in yidhaha ayaa la doonayaa ayagoo la dhiib yeelaaya khaabirkooda oo aan waxa weeye markaasi cuqdad aan la gelin weye iyo markaasi waxa weeye in markaasi la yidhaahdo haddii waxa weeye maaragtay waxaagi aad noqotay nin heshiiba oo qaangaaray waa lagu siinaya si hadda sheegay taasaa loo baahanya marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ka maraseeda waquuluu lahum una dhahowdha ilaahay qowlan qowl qowlkaasoo maxruufan oo wanaagsan hadal jamiila in la yidhahda ayaa la doonayaa ee in markaas ilmihi aqoon tahay ayagoo sidaasa ah, in lagu qallafsanaado ma aha weeye waxaa la rabaa sidaa in loo kasabo wabtaluu ayuudha ilaahay jarribow dhahay alle alyataamaa agoonta jarribowdha ilaahay waxaa la jarribayaa qabla albuluuqi intaysan qaangaarin ayaa diintooda iyo tasarufkooda ay ku tasarufayaan maalkoodaa lagu jarribayaa si waxaa weeye loogaga helo silaaxudiin walmaal wabtaluu jarriba ayuudha ilaahay alyataama agoonta jarriba ayuudha ilaahay xataa idaa balaquu markay gaaraan annikaaxa nikaaxa ay gaaraan waxaa laga wadaa markay nikaax ahal u noqdaan oy qaangaar noqdaan weeye fain aanastum haddaad kastaanowdha ilaahay minhum ayaga xaggooda rusdan hanuun haddaad ka kastaan silaax oy diintooda ku wanaagsan yihiin iyo maalkooda tadfacuun u dhiiba ilayhim ayaga xaggooda amwaalahum maalyaalkooda u dhiiba dhiibowdha ilaahay walaa ta'kullahana ka cuninowdha ilaahay israafan xaal aad xaal ay yahayow dha ilaahay min xadgudubah iyo bidaara mawdha ilaahay oy mubaadiriina xaalaadkiin kuwa degdegaha weeye marka waxa weeye cunidda aad ka cunaysaan adinkoo u degdegaaya an yakbaruu makhaafata an yakbaruu inay weynaadaan cabsasho aad ka cabsanaysiin daraaddeeda ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala wabtalul agoonta jarriba ayuu ilaahay agoonta waxaa weeye intaysan qaan gaarin ayaa lasii sii jarribayaa oo macnaha in laga taga lama rabo iska joogaa weye bal waxaa laga wadahay weye callimuuhum asanaa'ica sancooyinka hala baro sancada hala baro maxaa yeele qofku hadduu weynaado xirfo uu ku shaqaysta ayuu u baahan yahay waxaa kaloo la barayaa umuuru dunya adduunyada umuurheedaa la baraya diinta ayaa la baraya waxaa weeye markaasi arrintaasna lagu xadgudbi maayo weye oo markaasi in laga daayo arrintaas maaha ilmaha iska joogaan maaha ilmaha waxa weeye kuwa kalada sida ay yihiin inta ay yaryar yihiin in la baro ayaa laagu daaweye wabtabul yataama agoonta jarridowdha ilaahay xataa intay gaaraan owdha ilaahay annikaaxa nikaax ay gaaraan xataadaan ibtidaa'iyo weye idaaduna waa shardiyo weye belu shardiguna waxaa weye balagudaas weye jawdeeduna waxaa weeye fain aanastum ayay noqonaysaa wey marka hadda fasharbu icdaa in weliyaa layidhi almaal lilyatiim buluuqu nikaax waa almurus waxa weeye shardiga la dooraayo oo weliga markaasi waxa weeye oo maalka ku siinaayo agoonka waa markuu maaragtay uu gaaro nikaax oo macnaha waxaa laga wadaa markuu noqdo baar uu noqdo iyo in maaragtay heshiidnimo laga helo xataa idaa balaguu markay gaaraan o ilaahi annikaax ay gaaraan macnaha waxaa laga wadaa saaruu ahlan lahu weeye markay nikaax ahl u noqdaan oo waxa weeye ixtiraam ay ku qaan gaaraan amase waxaweeye da ay ku qaan gaaraan sini oo maaragtay ah, sida hadda madabta imaamuna ashaafici ay tahay shan iyo toban sano ah haddii marka intaasay gaaraan maxaa yeela calaamaatulbuluuq waxaa weeye ragga waxaa weeye wuxuu noqonayaa lamu haweenkana waxaa weye waa saddex weye safiintuba way dhigaysaa haddii la yidhaahdo madhabteena imaamuna ashaafici waxaa weeye qofku inuu ixtilaam uu la yimaado rag iyo haweenba bacda tisci siniina weye sagaal sana ka iyo in eh, ay shan iyo toban gaaraan wiilkiiyo gabadha inay shan iyo toban gaaraan markaasna silla ay ku qaan gaarin iyo haweenkii gabadha inay markaasi caado ay hesho hal sano wixii ka dambeeya ayadana sagaal sano ka meeshay caado ku gaarto ayay qaangaar ku tahay oy mukallaf ku noqonaysaa marka hadda sidaas waxaa qaba imaamuna ashaafiya qaba imaamu maalik iyo abu xaniifa siniga lagu qaan gaaraya sanadka waa sideed iyo toban jir ay leeyihin sideed iyo toban jir qofkaan hayn sanadkuma qaan gaarnay leeyihin lbuluuqana waxaa maaragtay a kamid ay leeyihiin ayaga xaylka iyo gabadha oo markaasi naasku u weynaado iyo maaragtay a nabaatul caana caano oo soo dhalata oo waxa weeye iyo gabadhii bisaqow usoo dhasho iyo waxaa la yidhi kilfiska oo markaasi soo sheerta iyo jacarta oo weynaata iyo codka oo weynaada haddii intaas laga helo ayay qabaan imaamu maaliki iyo abu xaniifa iyo riwaayad imaamu axmed uu leeyahay baaliqnimadiisa ayaa la xukminay dhaheen saasay leeyihiin laakiin imaamuna ashaafici waxa weeye buluuqa isaga saa hor uu sheegnay waxaa la xukminaya saddex sano ixtiraam ama xayl ama shan iyo toban sano intaas wixii ka soo hara ayuu leeyahy imaamuna ashaafici calaama cala albuluuq weeye laakiin baaliqnimo lagu xukmi maayo shan iyo toban sanane in markaasi qofku qaangaar uu yahay waxaa u dariishanaya imaamuna ashaafici xadiidka oo cabdulaahi binu cumar oo waxa weeye uu yidhi maalinta oo uxud ayaa nabiga calayhi salaam lay bandhigay dagaal inaan aado anoo afar iyo toban jira ayaa lay bandhigay nabigu markaasi waxaa weeye ima aqbalin buu dhahay aswadii la yidhaha kaswat alaxzaabne ama kaswat alkhandaqne waa laysoo bandhigow dhahay ibnu cumarna iyo rasuulka calayhi salatusalaam anigoo anigoo jira shan iyo toban markaasu i aqbalay marka shan iyo tobankaasu inay markaasi lagu qaban gaaraayo sidaas xadiiskaasaa laga qaatay alaayatihaal macnaha khilaaf ayaa ka jira dhankaas markuu ilaahay wuxuu yidhi fa in aanastum haddii aad ka kastaan minhum ayaga xaggooda rushdan hanuunow dha ilaahay oo laga helo silaaxidiin maal laga helo oo diintooda ay ku hagaagsan yihiin maalkoodana ay ku hagaagsan yihiin maxaa yeela marka ay yaryar yihiin aysan qaan gaarin waxa weeye maalkooda wax kamida ah ayaa loo dhiibayaa waxaa la leeyaha waxaan soo tijaareeya waxaan macnaha soo siyaadiya kolka markii la arko inay maalkooda ay ku dhegan yihiin ay jecel yihiin oo ay wax qabsanayaan markay qaan gaaraan waa loo dhiibayaa markii silaaxudiin maal laga helo wey marka hadda waxa weye imaamu maalikiisa wuxuu leeyahay waxaa markaasi ku filan buu leeyahay rusdiga islaaxulmaal faqar uu leeyahay xataa haddaysan diinta ku fiicnaynin islaaxulmaal haddii laga helo yoo diinta laga heline waa markaas waa la sii karayaa intaasna waxa weeye aimada kale waxay shardinaysaa silaaxudiin wamaa in laga helo tadfacuuhu diinow ilaahi subxaanau watacaala waxa lala khidaabayo ooliyaal aytaam weeye ilayhim ayaga xaggoodow dha ilaahay amwaalahum maalyaalkooda u dhiibowdha ilaahay maalkooda faraha ka saarowdha ilaahay walaa taakuluuhaa ha ka dha ilaahay maalkooda ha ka dha ilaahay subxaanau watacaala israafanowdha ilaahay israafantan waa la yska xaalaynayaa wowna taakulu ayaa laga xaalaynaya ah. israafan xaal aatiinowdha ilaahay kuwa maaragtaya ee eh, xad gudbaaya israafan ay musrifiina weye israafan xaalaasiin kuwa xadgudbaayo oo bixinga xaqi wax ku cunaayo weye marka ilahi wuxuu uhi subxaanahu watacaala walaa ta'kulaa amwaasha ha ka cuninow dhaweeye agoonta israafan xaal aatiinowna ilaahay kuwa xadgudbaayo oo agigaas ku xadgudbaayo iyo bidaaran xaal aasiin kuwa degdegaaya an yakbaruu inay weynaadaan ka degdegaaya iyo wabidaarin ay mubaadiriina weye xaalaasii kuwa degdegaaya ilaa infaaqihaa weeye an yakbaruu makhaafata an yakbaruu inay weynaadaan cabsasi aad ka cabsanaysiin daraaddeed oo waxa weeye ilmahan intaysan soo weynaanin waxoodu fiicuna adinkoo iska isgaaysiin ha cunowdh ilaah haddana adinkoo ku xadgudbaysiin ha cunowdh ilaah maxaa yeele haddii waxa weeye ilmaha waa soo weynaanaya ha laga cuno la yidhahdo hadda weydinku dhegayaane xaaraan weeye taas oo waciid ka adkaay ayaa imaanaya marka hadda markii ilaahay yidhi ha cunina maalkooda idinkoo musrifiina amase waxaweeye ka degdegaayo idinkoo ka baqaysa inay yidhaahdaan dadkii laba qaybood ayay noqonayaan owliyadaahay alla wuxuu yihi subxaanau watacaala waman kaana ruuxi ahaaday ee owliyaa ul ka mida qaniyan mid qaniga oo xoola la ahaada tan ha dhowrsado dha ilaahay oo maalka yatiimka ha ka dhowrsado cunitaankiisana ha ka joogsadow dha ilaahay waman kaana ruuxii ahaaday faqiiran mid faqiira oo waxaysanna falyakul ha ka cunowdha ilaahay maalka yatiimka bilmacruufi si macruufa ha uga cunowdha ilaahay oo maaragtay biqadri ujrati camali weeye amalkiisa inti maaragtay ujraa oo uu leeyahay qadarkeeda ha ka cunowdha ilaahay faidaa waktigii dafa'tum aad u dhiibaysaan ilayhim ayaga xaggooda aqoontaas amwaalahum maaliyaalkooda faasiduu markhaatiyeeya canin korkooda oo maalkooda inaad u dhiibaysaan markhaati u sameeyow dha ilaahay wa kafaa billaahi alla ayaana maaragtay ku kaafiya xasiiban xisaab acmaasha khalqigiisa ilaahay xisaab wakafaa billaahi badaana weydka silaa layidhi wa billaahi alla ayaa ku kaafiya xasiiban xisaab xaafidan liacmaali khalqihi wey iyo muxaasabadooda alla wuxuu yidhi subxaana wa waman kaana ruuxii ahaadowdha ilaahay qaniyan mid qaniya dadka waxa weeye agoonta xoolahood haayo oo owliyada ayaa laba qaybooda wey qofkii qaniyahowdha ilaahay oo wax haysta falyastacfif ha ka dhowrsadowdha ilaahay oo xoolahaas agoonta ay leedahay ha ka dhowrsadowdha ilaahay ha ka joogsado kaas isaga waa sidaas wey waxba loogu noqon maayo tafsiila qofka hadduu qani yahay agoonta xoolaheeda waa ka dheeraanaa weye maxaa yeele waciid cadiima ayaa ku arooray oo noo imaan doono inamaa ya'kuluuna fii buduunihim naara wasayasluuna saciira ayaa noo soo socon marka waxaa waajibka ahli weliga haddii qani ou yahay atabaacud can maalin yatiim weeye agoonka maalkiisa inuu ka dheeraado gebi ahaanba weye bal waxaa ku habboon baa layidhi inuuna maalkiisa maalkiisa xataa usan ku darin weye oo markaasi bal yucdiihu liqayri weye qayrkiis inuu u dhiibo si macnaha uu u tijaareeyo ayaa fiican baa layidhi isaguna markaas si naadir ou ka ahaado oo kor ou ka fiiriyo maadaama nin xoolalaga ii waman kaana ruuxii ahaadowna ilaahay faqiira mid faqiir ahaaday oo wax haysanin falyaakul ha cunow ilaahay bilmacruufi si macruufa ku cuno hadda waxa weeye qofkii faqiire ilahay wuxuu yihi subxaanau watacaala maalkii agoonkana ka shaqaynaayo oo hawl ka qabanaya si macruufa waxa uga cunow ilaahay macruufkaas waxaa la yidhi waxaa loola jeedaa camalka uu ka qabanaayo oo xoolahaas agoontaas uu ka shaqaynaayo oo wax ka qabanaayo hadday xoola yihiin oo masalan ceel ou ka subaayo ama maaragtay waxaa weeye daaq ou daajinaayo oo waxyaabo badan uu ka qabanayo waxa weeye intaas masalanba qofki hadii qof loo hadii qof loo dhiibo qowsaar xoolu haday yihiin masalanba qowsaar loo dhiibo qowsaarkaas intuu qaadanahay oo kale ayuu ka qaadanaya maxaa yaele camalka saasa waxaa weeye camalkiisi lagu qadarayaa ama haddii waxyaabo kale oo laga shaqaynayo yihiin shaqadaas qofkii loo diri lahaa wixii uu qaadanahayo kale ayaa ugaga banaan maadaama qofkan uu faqiir yahy taas waayaala leeyihi marka hadda sidaas ayay maaragtay ayaa ugu raajaxsan markii la yidhaaha waman kaana faqiiran falyakul bilmacruufi macruufku sidaas ayuu keenayaa sidaas ayaa maaragtay culamaau shaaficiya sidaasay qabaan marka hadda waxaa laga waramayo tafsiilku uu gelaayo waxaa weeye qofka faqiirkaa weeye waxa kafaadadiisa markaasi waxa uu ka qaadanay maxay loo yimaanayay waxa weeye waxa uu kafaadadiisa markaas ka qaadanayaa wey ah, oo hadda useeto amarkiisaanu waxaa shardihaa la yidhi inaysan kafaadadiisa ziyaado aysan ka ahayn hadday kifaayadiisa ziyaada ay ka tahay ma qaadanayo waxaa la yidhi waxa kifaayadiisa ku asaysanaya imaamuna ashaafici saas ayuu qabaa weye imaamu maaliki wuxuu leeyahay ujratu masal ayuu ka qaadanayaa mudlaqan weye kifaayadiintaa ka badnaa siyeysan ka badnaane qofku masalanba hawshan qaba lahay inta waxa weeye uu qaada lahay ayuu qaadanayaa ama kifaayadiintaa ka badata ama yeysan ka badana a'imada kaleentoodna waxay leeyihiin waxau maaragtaya ka qaadanayaa wixii markaasi waxa weeye oo maaragtaya kifaayadiisa ayuu ka qaadanaya oo hadda sidaasay imaam maaliku ku racsanya ilaa imaam axmed riwaayadkiisaa maahine waxaa marka khilaaf uu ka yimiday xoolahan markii la qaato oo waxa weeye dhibaato loo qaato saa la yeelayaa hadda ka hor nabigeena calayhi salaatuasalaam nin ayaa u yimiday xadiis oo saxiixa ayaa jira nabiga calayhi salaatuasalaam ayaa nin u yimiday markaas ayuu wuxuu dhahay rasuul allow anigu waxaan leeyahay maaragtay eh, nin faqiira ayaan ah agoon xoolihiisa ayaana haaya markaasuu nabig waxau dhaha calayhi salaatsalaam kul bilmacruufi gayra muflisin ou dhahay si macruufa wax uga cun ayuu dhahay adoonku xadgudbaynin nina wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatsalaam waxaan leeyahay geel ayaan leeyahay anuu agoom hoon hayno geelow leeyahay taan markaasi aan yeelaya markaasuu dhahay geelaan haddaad adigu markaasi cadhada aad kadhayayso oo aad ceelka ka waraabinayso ood meeshi markaasi waxa weye ou geeri ou aado aad maaragtay u aadaysood raacayso waxa weeye markaasi waxaad ku leedaha maaragtay ujro inaad maaragtay aadka qaadato markaad ninkaasu geelan hadduu geeliisa qani uu ku yahay oo qaninimo oo ku tilmaamay horta wax ka cuni maayo wixii marka hadda laga qaato ma lasoo gudayaa haddii macnaha laruur ay kuu geysay mase waa sidee waa laysku khilaafay waxaa weeye wuxuu qabaa sayidinaa cumar bin khadaab maalkaan agoonka aduu waxbaan ka qaadanaya hawdha haddii aan faa ay sartu haddaan tanaadana waxa weeye addoontina waan guda hawdha haddii kaleentoodna waxa weeye falaa xaraja calayudha kolka waxaa la qofku maalkaas hadduu wax ka qaato waa gudayaa waa gudayaa haddii uu wax helaa layidhi hadduusan waxhelina looma haysto maxaa yadan abuuraa u geysa waa qofka faqiirkaa weye culimmada qaarkeeda hadda madaahibta diina imaamulashas uu kamid midana wuxuu leeyahay iyo imaamu axmed gudi maayo sababtuna waxa weeye wixii u geeyey ayaa markaasa hadda aayaddan waa layska idlaaqo waman kaana faqiiran falyakul ayaa lihi bilmacruuf hadduuma cunay waxa weeye gudi laga doormaa gudi lama sheegin ta kaloo asxaabtaana saasay qabaan marka marka wax laga qaato oo qofkii faqri markaasi waxaweye uu ku qumay ee wax ka qaatay kifaayadiisa ama kajiyaad ha ahaatee ujratu camalkiisa wax uga qaatay waxa weeye qofkaasi waa gudayaa iyo gudi maayo khilaaf ayaa ka jira culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen xaalatu laruura wixii oo masalama mameyse u bannay lahay inuu cuno heerkaas hadduu gaaro kaliya iyo wax ka cuni karaa laakiin sida hore ayaa raajixa weeye marka hadda aada iyo aadaa markaasaa habka sawtiyadaas ayaa laysugu khilaafsan yahay laakiin waxaa weye horta qofkii qanigaa ah isagu uma usoo dhowaanayo fa idaa waktigii dasactum aadu dhiibaysaan ilaahi ilayhim ayaga xaggooda amwaalahum maalyaalkooda faashiduu calayhi calayhim markhaatiyayow ilaah loo sameeyaa rabaa si looga duli noqdo khilaaf ka dhow inuusan noqonino dhaar aan markaasi loo baahan amru ishaadna waayo hadda markhaatiga waajib maaha wakafaa billaahi allah ayaana ku kaafiyo addoommatiisa ilaahay xasiiban xisaab weye marka aayaddan ayaan kusoo gebagabeynaa casharkeen intaas ayuu ku ogyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna mima للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii buduunihim naaran wasayaslawna saciira bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda todobaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna ayuu ugu dambeeyey agoonta maalkeeda sida la yeelaayo ayaa ilaahay wa tacaala noo soo sheegay oo ilaahay wuxuu wa tacaala agoonta hala jarrabowdha ilaahay intaysan qaan gaarin oo diinkooda iyo tasarufka maalkooda ay ku tasarufayaan ha lagu jarrabo haddii waxaa weeye ay qaan gaaraanne oo waxaa weeye ilaah ay markaasi ka qaan gaarayaan ayaa waxaa la yeelayaa tajrubadaas weeye haddii aad ka fogtiinowdha ilaahay rushdi oo silaaxuddiin wal maal laga helo maalkooda u dha ilaahay ana ka anaka dha ilaahay idinkoo markaasi xadgudbaayo ee idinkoo ka degdegaayo inay weynaadaan oo hadhow idinku dhegaan qofka faqiirka ah dha ilaahay iyo qofka qaniga ninka qaniga aka dha ilaahay maalka agoonta ninka faqiirkaana wuxuu dhaha ilaahay si macruufa wax ugaga cuno haddii aad maaragtay u dhiibaysiin maalkoodw dha ilaahay markhaati u yeelow dha ilaahay si waxa weeye khilaaf iyo markaas isqabti meesha lagaga baabi'iyo taasoo amru irshaad eeday alla ayaa maaragtay addoomankiisa inuu xisaabo ku kaafiyow dha ilaahay oo camalkooda ilaahay subxaana watacaala ayaa xisaabahay aayadda aynu meeshaasi gelayno waxay soo degtay baa layidhi waxyaabo jaahiliyadu ay ku sugnaa jireen carabtii horoo jaahiliga ahayday oo aheyd baa liyi inaan haweenka iyo caruurta yaryarkaa aan dhaxal la siin jirin jaahiliyadu waxaa layidhi caruurta yaryarkaa iyo haweenka dhaxalma siin jirin baa layidhi marka aayaddan haddii aynu maaragtay saibnujuulkeeda wax ka sheegno waxaa la sheegay baa layidhi nin la yidhaahdo caws ibnu saabit ayaa dhintay baa layidhi kolka wuxuu ka tegaa la yidhi haweentiisa oo la dhihi jiray umuxaka la dhihi jiray iyo saddex gabdhoodoo ka tegaa layidhi wuxuu u sameeyaa layidhi laba wasi ayuu u sameeyaa layidhi oo nin la dhihi jiray suweyd nina carfajata la dhihi jiray oo waxa weeye isaga ilmo adeer ay ahaayeen labadaas nin marka waxaa la yidhi maalkii dhammaantiisay qaateen baa layidhi ninkii ilmo adeerkooda ahay uu ka tegey ayay qaateen baa layidhi waana waktigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam madiine oo yimiday bilowgeedii haweentii markaasay nabiga u timiday calayhi salaatu wasalaam oo la dhihi jira umuxaka haweente la dhihi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay u timiday markaasay waxay dhahdaa layidhi maata aws ibnu saabit wa taraka halaasa banaatin wa ana imra'at walam yakun cindii ma unfiquha calayhimaysi wa taraka maalan xasanan فأخذه سويد وعرفجة ولم يقضي عليه ولا بنافسه شيئا haweenkaas nabi calayhi salaatuslaam markuu soo dacwootay waxayna tiri ninka liiraa aws ibnu saabit waa dhintay tiri wuxuuna ka tegey saddex gabdhood ayuu ka tegey aniguna haweentiisigaan ahay wax aan gabdhahan ku nafaqeena ma haayo waxa anagu ka tegey ninkaasu maal wanaagsan ayuu ka tegey ase yeeshee waxaa ka qaatay jiri ninka la yidhaha suwayd iyo ninkay waa carfaja la yidhaahdo oo ree labadii nimoo wasiyaasha ahay oo ilma adeegtiisa ahay waxbana ima siin anigay jiri gabdhahana waxba isa siin nabigu calayhi salaatusalaam labada nimo u yeeraalayi markaasay waxay yidhaahdeen oolaadoodu laa yarkabna farasa la yidhaahdo ilmaha naagtaanu ay leedahay oo gabdhaha faras ma fuulaaya bay yidhaah waxa weeye nin martiyane waxa weeye maaragtay ma ma xambaari karaan oo macnaha masalan ba haddii maanta la yimaado ciday wuxu tari karaan lama arko cadowna ma cabsi gelinaayaanoo haween weeye saasay yidhaahdeen marka wax oo wax la siiyo maahna qiimo kuwa fadhiyaan carabtu waxa weeye naagaha xuquuqdooda way xad gudbi rogeen jaahilgii laakiin islaamka ayaa xuquuqda haweenka soo celiyey aayaddaana markay soo degtaa layidhi waxaana markaas ilaahay uu cadaynayaa irsigu waxa weeye inuusan khaas ku ahaynin ragga baaliqiinta weeye ayaa aayaddan lagu caddaynaya ilaahi ku cadeeyey aayaddan marka waxaa weeye aayadaha oo maaragtay ah, miiraaska ka mid maahan laakiin waxay cadaynaysaa dhaxalku waxa weeye ragga qaangaarkaa ah inuusan ku koobnayn rasuulka calayhi salaatusalaam tarikadii ninkaas uu lahay ayuu joojiyey ilaa aysa soo degta aayaddan noo soo dhow oo yusiikum ullah weeye yusiib markay soo degtay halkaas ayaa ugu tegi doonaa fahmiga iska leeyihiine zawjadu nabiga calayhi salaatuslaam wuxuu siiyey sumun ayuu siiyey gabdhihii maaragtay ah, nabigu uu siiye uluseyn saddexdii gabdhoode uluseyn ayuu siiyey labadii nin oo maaragtay ah, ninka ilma adeerkiiyo saahibna wuxuu markaasi baaqiga naqday ayuu siiyaalayidhi oo sumunkii iyo maaragtay uluseynkii labadii saddexdii gabdhood ay qaateen inuu ka baaqihay ayaa la siiyey oo maalku sidaasaa lagu dhaxlay baa layidhi arrintaasuna meeshaasay ku suushay arrintiiba hadda marka ilaahi subxaanahu watacaala nooga warramaya alla wuxuu yidhi lirijaali ragga waxaa u sugnaadow ilaahay lirijaali ragga waxaa u sugnaadow ilaahay nasiibun nasiib ayaa u sugnaadowdha ilaahay dheef weeye mimaa kii ayaa nasiibu aga sugnaaday tarakal waalidaani labada waalid ay ka tagaan iyo wal akrabuuna qaraabadow ilaahay waalidka oo dhintay iyo qaraabada dhimatay wixii waxa weeye ay ka tagaan ayuu nasiibku leeyihiin raggu ayuu dha ilaahay hadday owlaad yihiin iyo hadday qaraabo yihiinba weye min rijaali ragga waxaa u sugnaaday dha ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday mimaa kii xaggiisana uga sugnaaday tarakal waalidaani labada waalid ay ka tagaan iyo wal akrabuuna qaraabadow dha ilaahay walilnisaa'i haweenkana waxaa u sugnaadow dha ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday mimaa fii taraka alwaalidaani labada waalid ay ka tagaan iyo walakrabuuna qaraabadow dha ilaahay mimaa fii xaggiisa ayaa nasiib uga sugnaaday qalla yaraada oo minu maalkaas ka mida oo ka fura badnaada maalkaas hadduu yaryahay iyo hadduu badan yahada waxa weeye dhaxalay leeyihiin nasiiban nasiib ayaa u sugnaaday dha ilaahay nasiibkaasoo mafuulan oo la gooyey oo waxa weeye ayaga loo sallimaayo ayay iska leeyihiin buu dha ilaahay aayaddaa marka ilaahay wuxuu ku caddeeyey rag iyo haweenba inay dhaxal ay iska leeyihiin oy wax dhaxlaayaan haddana waxaa weeye raggu hadday qaangaar yihiin iyo haddaysan qaangaarahayna isku mid tahay oo sidii jaahiliyad ay yeeli jireen carabtu inayta arrintu ahayn haweenkana sidaas oo kalentood hadday qaangaar yihiin iyo haddaysan qaangaarahayn isku mid weeye marka aayaddan markay soo degtay hadda waxaa weeye wixii ay lahaayeen oo nasiibkoodii waxaa maaragtay ka waramaysa aayadda soo socota aayaddaas aayaddaasna sooma degin markaas kolka nabiga calayhi salaatusalaam tarikadii waa joojiyey oo tarikadii waxaa laga dhigay mawquufo ayaa laga dhigay markii yuusi ay soo degtay ayaa markaasaa xukunkii ay lahaayeen sidii wax loogu dhexrisiinaya halkaasaa laga helay oo zawjadu waxaa weeye ahlusumunay noqotay wadduhuna markii saddex ay gaarayaan ismayni iyo fasaacidanba waxaa weeye ahlu sulusaanay noqonayaan sulusaanay qaateen wixii kaleentoodna qaraabadu kala aadeeno waxa weeye labadinnimoo maalku markii hore qaatay ayaa wixii baaqinahdaa markaasaa nabigu siiye calayhi salaatusalaam marka sidaasaa kuwaas axalkeyri uu ku dhamaaday alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ah, haddana ilaahi wuxuu yidhi mimaa kii qalla yaraada oo minhu maalkaas ka mida ah, oo marka ka tira badnaa maalka wixii yar iyo wixii badanba nasiibay ku leeyihiin maxaa yeela maalkaan waxa weeye marka ugu horeysa sida hadda markaasi madliga minhaajkuba uu dhigaayo yubdacu min tarikati lmayiti mu'adatu tajhiizihi uma tuqnaa diyuunuhu uma tunasaru wasaayah kabacdiyaa markaas la dhaxlaya oo hadda waxa weeye maydka tarikadiisa waxaa laga bilaabayaa marka ugu horaysa mu'anatu tajhiizka waxa la yidhaaha godkiisi iyo qarsankiisi iyo waxa weeye wixii soo raaca ayaa laga bixinayaa weye markaas kabacdi deynkii ayaa la gudayaa deynkii lagu lahay ayaa la gudayaa karikadiisaa laga bixinayaa kabacdi markaasi wasiyadii ayaa la fulinayaa oo sulusa daw dardaarmay wasiyadaas ayaa la fulinayaa markii saddexdaas laga soo gudbo kabacdi ayaa dhaxal loo imaanaya laakiin maalkii haddii waxa weeye daynkii ama ama muansajiiskii haddoo istiqraaqiyo wax markaasi waxa weye dayn loo yaalada oo in qaraabadiisa ka baxaysa iyo taas mooyaane wax tarikada laga baxaayo male haddii waxa weeye intaas la bixiyo daynkiyaa ku xiga daynkaa la bixinaya daynka markii au wixii dhan baabiyane wax wasiyaaho markaasi la bixi karayo malaha haddii daynku wax kasoo haraan kabacdi ayaa markaa wasiyadii la bixinaya kaba adigaa dhaxalloo soogiisa hadday wax soo halaan laakiin intaas haddii tarikada ay ku dhammaato wax la dhaxlaayo meesha maba yaalinba wey intaasuna saasay u kala horreeyaano marka hore waa in miyaanu tajiiska laga bixiyaa tarikada qofku iska leeyahay waa in kabacdi jawnka laga gudaa kabacdi waa in wasiyadii laga bixiyaa kabacdi ayaa la dhaxli karaya haddaan intaas la samayno waxba markaasi lama soo caadi karayo tarikada weye alla wuxu yihi subxaanau watacaala nasiib ayaa ilaahay subxaanah wata ayaa u sugnaaday qoladaas oo mafhuum ahoo markaasi la gooyey maqduuc weye markaasoo qof walba loo salimaayo intaas waxaa weeye inay wax iska leeyihiin faral weye waa wax markaasi go-an waidaa waqtigii xallalaalqismata qaybta ay soo xaaliraanow ilaahay dhaxalka meeshaan wax lagu dhaxlaayo ulul qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba dad qaraabo ah oo ayagu aan wax dhexlaynin oo waxa weeye xoolahan waxba aan ku lahaynin laakiin qaraabo ah iyo walyataama agoontiowdha ilaahay iyo walmasaakiinu masaakiinti tarziquuhum ka arziqowdha ilaahay minhu maalkaas la dhaxlaayowdha ilaahay shay waga'zuwa qablalqismati intaan la qaymo ka hor waxa laga siiya dadkaas waquuluu dhaha ayuudha ilaahay lahum ayaga qowlan qowlu dhaha qowlkaasoo macruufoo wanaagsan aayaddan ilaahay wuxuu ugaga waramayaa haddii meeshaas xoolaha lagu dhaxlaayo dad qaraabaahu ay soo xaadiraan oon ayagu weeye dhaxal aan lahaynin macnaha waxaa laga wadaa meydku markuu dhinto isla markaasina uu ka taga dad dhaxlaayo iyo dad aan dhexlaynin dhammaantoodna waxa weeye qismatul miiraaska isugu yimaadaan shaaricu wuxuu dalbayaa in qofkaan wax dhexlayni wax la siiyo masaakiinta meesha timid wax la siiyo agoonta wax la siiyo qabla alqisli wey intay xoolaha isku jiraan waxaana loo yeelayaa khaadirkooda ayaa la kabayaa waxaana arrintaas ku ijtihaadayaa la yidhi dadka waxaweye tarikadan qaydinaayo masalan qofku waxaa la xalsiinayo oo waxa uu ijtihaadayaa bixasabi qilatil maal wa kasrati weeye maalkan intuu yar yahay iyo intuu badan yahay inti ka bixi karta ayuu markaasuu fiirinayaa weye ee hadda in go-an ma aha weye waxaa ka khilaaf uu kaga gaalayo aayadaanu ma mansuuka ayaa layidhi waxa weeye aayadaanu waa mansuuq baa layidhi qaar waxay yidhahdeen aayadaanu mansuuq maaha waxaa kaloo laysku khilaafay amarkaanaa layidhi ma waajiba ma sawaabu nabdi baa layidhi waxaa layidhi haddii macnaha aayaddu aysan mansuuq ahayn waa amru nabdi baa layidhi labadaasaa markaasaa khilaaf ka jira kolka hadda waxa weeye culummada markaasi fuqahada aayaddan markaasi waxay u kala qaadeen dhowr arrimood hadda haddii waxaa la yidhi dadkan wax dhaxlaayo waarisiintaahu dad mudlaqa tasarufahoo dad qaangaaray hadday yihiin waxaa la yidhi dadkan meesha soo xaadiray oo waxa weeye qaraabada ah inay macnaha qablalqisma ay wax ka siiyaan oo waxa laga siiyo yidhaahdi waa u bannaan laakiin dadki hadday yihiin dad ay ku jiraan mudlaqa tasaruf aan ahayn dad ayru mudlaqa tasaruf hadday ku jiraan dad aan waxaa weye caruuraa ku jirta masalan caruuraa ku jirta oon ahayn wax laga sii kara ma laha maxaa yeele cidankoodu markaasi muctawar ma noqonaayo ama waxaaba la yidhi aayaddaanu waxa weeye wakti horay saas aheede waa mansuuq haddii la yidhahdo mansuuq ma ahanne waxaa la leeyahay amarkaanu waa amru nabdi baa leeyahay laakiin waxaa la fiirinayaa dadkan meesha xoolahan dhaxlaaya inay yihiin dad mudlaqa tasarufa iyo dad kayru mudlaqa tasaruf inay yihiin hadday dad mudlaqa tasarufa ay yihiin saan waa lagu wedi karaaho qablalqisma dadkan meesha soo xaadiray oo waxa weeye qaraabada aan wax dhexlayna iyo agoonta iyo masaakiinta waxbaa laga sii karaa si xoogaa qaadirkooda loo qabo waa markii dadkaanu yihiin dad oomumaa tasarufka iyo wax dhex laakiin waxaan khilaaf ku jirin haddii dadkaanu aysan haynin mulaqa tasaruf aysan haynin ama dadaa mulaqa tasaruf ahayn iyo dad kale isugu jiraan hal qof hadduu ku jiro oo markaasi oo sabyo oo markaasi mulaqa tasaruf aan hayn waxa weeye wax laga bixi kara ma jirto taasay noqonaysaa iyada alla marka haduhi subxaana watacaala waidaa wafii xallara alqismata qaybta ay soo xaadiraan ulul qurbaa qaraabo kuwa u saaxiib howdha ilaahay oo miman laa yaris weeye oo dadaan wax dhexlayna iyo walyataamaa agoontii owdha ilaahay iyo walmasaakiinu masaakiinti farsiquuhum ka arsuqa minuu maalkaasowdha ilaahay shay ha laga siiyo waa qabla alqismaa layidhi hadda xoolihi haddii la dhaxlo qof walba wixiisa asaa yeelanayo taas hadda waxa weeye dadkan maha soo xaadiro iyo dowrkoodaba qofku markuu lugiisa yeesho oo mudlaqato sarifku lugiisa bixin karaa ee hadda markaan waa qablaan basmaa layidhi xuquuqkuna waa sida hadda aan soo sheegayno waquuluu dhahowdha ilaahay dadkiidan owliyada lahum kuwaas dhahowdha ilaahay haddii warasadu waxa weeye dad yaryar ee yihiin dadka wax dhaxlaaya qowlan qowl u qowlkaasoo maxruufun oo wanaagsan masalanba waxa weeye in loo cudur daaraa weye oo la yidhaahdo annagu maalkaan iskama yihin caruur agooma ayaa iskale in la yidhaahdo jalaalihimu ah. hadda waxa uu leeyahay eh, qiila inahu mansuukhun wa qiila laa ah, waa mansuuh horena waa mayay jiri laakiin dadka ayaa iska fuudaystay marka amarkaani waa amrunadbi waxaa qaba ibnu cabaas ayaa qaba ah. ibnu cabaas riwaayadkiisaa maaragtay saasaa mar lagu weriyaan laakiin sida ibnu cabaas qabo asaga waxa wey waa waajib uu leeyahy culummada kaleo saxaabada iyo ragga kaleo aimadaani waxay qabaanoo badan inuu amrulad uu yahay laakiin waxa si kastoo la yihaadaba sida hadda aan soo sheegayna ayaa wax loo kala qaadaya walyaksha aladiina lilaahi kuwa ha cabsadaano low goorsana kuwa ay ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda duriyatan caruur licaafan oo taag daran khaafu uu cabsalahay calayhim korkood uu cabsalahay falyattaqullaha allaha ka cabsadaanuudha ilaahi kuwaas walyaquuluu hana ugu qowlaano meydka qowlan qowl qowlkaasoo sadiidan oo sawaaba dadka waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la hadlaayaa owliyada ah oo markii waxaa weeye dadka kalantood oo dhimanaaya markii meydku uu ku soo xaadiro inuu markaasi masalanba ayagana ay hadal wanaagsan u yidhaahdaan dowlaaddoodana waxaa weeye ay dhaqaaleeyaan baa la doonayaa marka alla wuxu ii subxaanau watacaala waliyaksha aladiina kuwa ha cabsadaado liyakaf cala lyataamaa weeye waliyaksha aladiina kuwa ha cabsadaano dha ah, ilaahay meel goorsada kuwa ayagu ay ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda bacda mowtin weeye duriyatan carruur ay u weeye tegi lahaayeen licaafan oo taag daran awlaad markaasi yaryaroo agooma weye haa kuwa cabsalahay alinkarkooda oo awlaadooda miyaa ugaga cabsalahay falyataqullaha allaha ka cabsadaanoon ilaahay agoonta markaasi waxa weeye dadka kale ay ka tageen ilaahay ha ugaga baqaano oo agoontaas ha ula yimaadiino waxay jecel yihiin in ayaga caruurtooda lagu sameeyo bacda mowdkooda carruurta masalanba waxa weeye agoonta oo dadkaasi ay ka tageen si wanaag ah ha ula yimaadiino weeye sidii ayagu ay jeclaa lahaayeen in waxa weeye carruurtooda waxa weeye loo dhaqaaleeyo bacda mowdkooda oo waxaa la rabaa saad ilmahaaga ugu nixi laheeday bacda mowdkaaga inaad ilmaha kaloo agoontaa adigu naxdaa la doonayaa falyattaqullaha allaha ka cabsadaanow dha ilaahay fii amrilitaama weye ha ugu qowlaano meyidkaasne meyidkaada waxaweye qofku intausan dhimanin weye walyaquuluu ha ugu qowlaanow ilaahay qowlan qowl qowlkaasoo sajiidan oo sawaab ah masalanba waxaa weeye inay amraan qofkaan dhimanaaya inuu sadaqaysto biduuni sulusi weye maalka suluskiisa wax ka yar weye baaqigana waxaa weeye warasada ugaga tago weye ayagoo ciidanna markaasi ilmihiisa uusan ka tegin sida markaasi bacdul axaadiis ku soo aroortay marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala walyaquuluu ugu qowaano meydka qowlan qowl ayuudha ilaahay qowlkaasoo sadiidan oo sawaab howdha ilaahay ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaayowdha ilaahay amwaalal yataama agoonta maalkeeda cunaaya dulman dulmi ku cunaayowdha ilaahay oo waxa weeye si kayru xaqa ku cunaaya inamaa in kaleeta maahine ya'kuluuna kuwaas way cunayaan fii buduunihim calooshooda muggeedowdha ilaahay naaran oo naara ayay cunayaan wa sayasluuna waxaynu gili doonaanow dha ilaahi subxaana watacaala saciira naarta saciira layda ayay geli doonaan markii ilaahay subxaanau watacaala uu ka soo warramay umuuru aytaam iyo amwaashoodii markii laga soo warramay ayaa halkan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu ka warramayaa agoontaas maalkeeda qofkii xaqdarra ku cuna in markaasi waciid adag oo u sugnaaday ayaa ilaahay ka warramaya marka waxa weeye aayaddaani waxay ku soo degtaa layidhi nin oo maaragtaya kamid mid ahay nimo layidhaha bani qastaan ayay aayaddaani kusoo degtaale waa tacaam xukunkeeda weeye ninkaas waxaa layidhi walaalkiisaa dhintay baa layidhi walaalkiis markuu dhintay wuxuu ka tegaa layidhi anug yatiima ayuu ka tegaa layidhi marka waxa weeye anugii maalkiisa ayuu cunay baa layidhi oo isagoo anuga adeero ah ayuu maalkiisa ka cunay baa layidhi macnuhuna waxaa weeyaa layidhi maalka agoonta waxa weeye akalfida ayaa loola jeedaa hadda tacbiirkan amniga laga caburay waxa weeye markaasi waa iska majaasaa layidhi ee waxaa loola jeedaa salaf in lagu sameeyo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ina aladiina kuwa ayuuba ilaahay ya'kuluuna cunaaya amwaalalyataamaa agoonta maalkeeda dulman dulmi ku cunawdha ilaahay dulmantaan macnaha waxaa iska muxtamal ahaa layidhi in mafcuulu laajli ay noqoto in laajli dulmi weeye dulmi daraadiisa kuwa ay cunahay weye waxay kaloo ixtimaashahaa layidhi in macnaha la xaaleeyo ya'kudanaas laga xaaleeyo xaala kowni agli la yidhaahdo dulman la yidhaahdo marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala tacaala ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaaya amwaalan yataamaa agoonta maalkeeda cunaaya dulman dulmi ku ilaahi subxaana watacaala inamaa in kaleeta maayne ya'kuluuna way cunayaan fii buduunihim calooshooda muggeeday cuna ilaahay fii buduunihimtaa waxaa fii mili buduunihim weeye calooshooda muggeedaa loola jeedaa naaran oo naarahay cunayaan weeye marka ilaahi wuxu uri subxaanau watacaala inamaa ya'kuluuna jumladan waxaa weeye khabaru ina aluulaa weeye adligan hadda waxa looga cabira najaas ahaan weeye bictibaari maa ya-uulu ileyhi weeye ama macnuhu waxaweye yakuluuna bisaabi naar weeye naar sababkeed ayay cunaayaan oo cunidaan markaasi bikayri xaqa waxay keenaysaa naar inay sabab ugugu noqoto inamaa in kaleeta maayina ayuu dha ilaahay ya'kuluuna waxay cunayaan fii buduunihim ow dha ilaahay fii mili buduunihim calooshooda muggeedow dha ilaahay naaran oo naar ah oo waxaas ay cunaayaan waxa weeye calooshooday naaray ku shubanayaan caloosha hadda waxaa weeye calooshooda muggeeda waxa loo yidhi naarta ayaa maalinta qiyaamo calooshooda buuxin doonta weye marka hadda waxa weeye waciid adag ayaa maalka agoonka ku soo arooray waxaa loo baahan yahay in laga dhowrsado maxaa yeele hadda waxaa la yidhi in eh, dulman ayuu dha ilaahay hadda wixii markaasi dulmi aanan ahaynin sii hadda ayadihii hadda aynu soo maraynay oo ilaahay subxaana watacaala noogaga soo waramay oo kayfiyada maalka agoonka qofna uu aga dhowrsanayo ninkii qaniya ha ka dhowrsado layidhi ninka faqiirna falyakun bilmacruufi wixii noocaasoo kalahay waxaweye waaba ilaahay waa nooga soo waramay laakiin waxaa loo jeedaa si dulmi ah oo bikayri sharci ah qofki ku cuna ayaa waciidkan adagaa ku dhacayaa layidhi marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala inamaa ya'kuluuna way cunayaan fii buduunihim fii mili buduunihim calooshooda muggeedowdha ilaahay naaran oo naar calooshooday naarka buuxsanayaan buudha ilaahay wasayasluuna waxayna geli doonaan mustaqbalkowdha ilaahay saciira naarta saciira la yidhaahda naar oo shadiida ah oy ku gubanayaan ayay geli doonaan buu dhah ilaahi subxaana watacaala marka hadda waciid adag ayaa ku soo arooraa layidhi alxaasil waxaa la yidhi waxaana leeyahay qofkaan waxa weeye waxaan haddau sameeyo hadduusan ka tawbo keenin naar saciira ayuu gelayaa halayidhi naar saciira ayuu gelayaa maxaa yeele waxaa la weriye maaragtay qofka maalka yatiimka cuna maalinta qiyaama waa lasoo bixinaha layidhi yubcasu yowma alqiyaamati waddukhaanu yakruju min qabrih maalinta qiyaamaa lasoo bixinayaa asagoo qiiq ou qabrigiisa ka baxaayo wamin famihi afkiisana uu ka baxaayo wa anfihi tankiisa uu ka baxaayo wa unjuleyhi labadiisa dhagood uu ka baxaayo wa cayneyhi labadiisa indhood uu ka baxaayo intaas waxaa weeye qiiq isagoo uu ka baxaayo ayaa maalinta qiyaamaha maxsarka la keenahaa layidhi fayacrifu naasu dadku waxay garanayaan annahu kaana ya'kulu maallalyatiim fi dunya qofkan waxa weeye inuu maalka yatiimka adduunyada uu ku cuni jiray oo xaqdarro uu ku cuni jiray ayaa cid walboo maxsharka qiyaamada joogta ayay u garanaysaa marka waxa weeye waciid adag ayaa ku soo arooray maxaa yeele agoontu markay yaryar yihiin waa dadaan markaasi tasaruf aan lahayn waana dad iska ducafaa hadda waxa weeye ilaahay subxaanau watacaala addoomankiisa leh oo dhanba xaqooda in la iska ilaaliyaa la doonayaa laakiin macnaha agoontu waa markaasi sii ziyaado maxaa yeele ayaga hadda waxaa saaf loogu siyaadinayo ayagu awood iyo tasaruf midna ma laha qofku waxooda cunaayo xaandaran ku cunaayo iskama celi karaan marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ahu inay maaragtay ka dhowrsadaan oo iska ilaaliyaan wixii xaqdarro ah oo ilaahay agoo eh, addoomankiisa gaar ahaan kuwaas maaragtay aytaamtaa waxooda in markaasi layska ilaaliyo si waxaa weeye waciidkaas adag markaasi layskaga ilaaliyo oon hadhow maalinta qiyaamo aan markaasi khatar lagu gelin oo aan markaasi sidaa lagu sifoogin ayaa la doonayaa haddana hadda sida ilaahay noo soo sheegay subxaanau watacaala dulman ayaa la yidhi dulman marka waxaa laga ixtiraasayaa marka waxa weeye si oo xaqa ah, sida xaqaana waxa weeye ilaahay horey noogu soo bayaaniyo aayadihii hore ayaynu ku soo marnay marka waxaa la ogaanayaa wixii markaasi dulmi ah in waciidkan adag uu keenaayo qofku marka waxaa la yidhaha hadduu xallisho oo banaysto wax ilaahay xarrimoo la bannaystoo dhanba haddii waxay keenaayaan kufrigay keenaya wax ilaahay xarimay qofku markuu xalaalaysto waa ku gaaloobayaa maxaa yeele shaaric oo aan alle ahayn buu noqonayaa oo wax jidaynaya ayuu noqonaya haddii waxa weeye isagoon markaasi xalilan oo xuno oy markaasi macsi ay ka noqotane haddii aysan ka tooba keenin waxa weeye taxtalmashiicu ku jiraa oo khatar inuu ku galo ayaa daci karaysa hadda haddii uu ka tawbo keenana oo wixii saas uu ku sameeye uu celiyo waxa weeye oo xuquuqda uu iska celiyo markaas iyadana waxa weeye fakhayrun ay noqonaysaa oo markaas ilaahi subxaana wa tacaala ataa'ibu mina dembi kaman laa demba lahu yow dhah nabigu calayhi salaatusalaam qofkii maaratay tawba keenay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo noqday kaman laa demba lahu inay mar hadday xuquuqunaas yihiinna hadda waxa weeye insha allahu tacaala meelo kale aan ku sheegi doonaa qur-aankee waxa weeye in wixii la celiyey noqonaysaa raddulmadaalim ayaa la doonayaa wixii la dulmiyey in layska celiyo ayay noqonaysaa oo dadkii iska lahay loo celiyo ayay noqonaysaa ee si kaleentood waxa weeye ma ahanoo xuquuqullaahi ma ahan ilaahay xuquuqdiisa isaga wuxuu celin mar hadiiyo ilaahay isaga maaragtay loo soo noqdo ayay arrintu noqonaysaa marka hadda waxaa weeye casharkeenu intaas ayuu ku egyahay wallaahu subxaanahu taaala aclam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته